بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaan soo gaarnay kitaabu siyaam waa ruknigii saddexaad waxaan leeyahay afraad ee arkaanta islaamka kamid ahaa waana kii saddexaad ee masaa'ilka fiqiga iyo camaliga ahaa kitaabu salaa iyo zaka ayaynu soo dhamaynay halkana si koob kooban caadadii mukhtasaraadka koobkooban ee fiqiga uu soo ururin doonaa inta ugu muhiimsan masaa'ilka axkaamu siyaam la xiriira marka soomka fuqahadu inta badan kutubtooda mukhtasaraadka ah shayga iyo acmaasha markay ka hadlayaan fadligoodi iyo waxaas kuma mashquulaan wujuubka iyo axkaamtiisi iyo sideebuu ku asaxaa iyo sunankiisa ay ka hadlaan laakiin fadaaisha acmaasha kutub adaab iyo alaaq iyo kutubu fadaail acmaal ayay u daayaan mutuuntu shuraaxduna waxbay ka soo qaataan waxaan filayaa hadda soonku inuu waajib yahay iyo inuu fadli badan yahay iyo hadda qofka muslimka ee weyn sheegitaan uma baahna marka wuxuu yii yajibu waxaa waajiba sawmu ramadaana bisha ramadaan in la soomo calaa kulli muslimin qof kastoo muslimay ku waajibtaa baaliqin oo qaangaar ah caaqilin oo wax kala garanaya oo maskaxdiisi iyo maankiisu uu fayow yahay qaadirin awooda cala sawmi inuu soomana awooda macal khuruwi isagoo ka bannaan can xaydin wa nifaasin dhiigga caadada ahaa iyo umushi iyadoo haweenka marka la soo gaaro ay ka banaan yihiin oo aan xilligiisii ku jirin qaar way soo ururiyaan labadaasoo waxay yidhaahdaan maca alkhuluwi min almawaanic isagoo qofku aanay ku haynin jirin wax ka reebaya oo xaydka iyo nifaaska ay u jeedaan halkan mualifku wuxuu ku sheegay afar shardi ama afar wasfi marka la helo buu asal ahaan waajibaa mawaanicda haddaan ku darnana shan wey shardiga koowaadi ama asaaska koowaad waa qofka muslimka muslimkaa ah. waa wujuuban la amrayo haddii la samayn waayana hadhow axkaam qado iyo fidye ay ka laasimayso ayuu uga jeedaa amaa wujuubka cumuumka diinta in la raace aakhare la iskula xisaabtami haddaan laga toobadkeenin dee gaal iyo muslimba way u siman tahay halka daba farqiga udhaxeeya marar badan ay tilmaamaan isilaaxa iyo curfiga fuqahada iyo isilaaxa iyo curfiga usuuliyiinta mas'aladan faray kala duwan yihiin usuuliyiintu markay yajibuun ay leeyihiin qof kasta ay leeyihiin mawaajib bay ku tahay mise kuma aha waana masalada khilaafka ee gaaladu furuucu shariico sawm iyo salaad iyo zakiya maku waajibba mise kuma aha masalada waa masala usuuliyiintu ay baxsiyaan wey fuqahadu iskuma mashquuliyaan lianna usuuliyiinta badankood baa waxay qabaan khilaafka la ysku hayaayo aakhare ma loo cadaabayaayo cadaabka ma loogu barin weeye adduunka wax masaa'id iyo farci oo ka dhalanaya ma laha oo waxay ku daraan waxyaabaha khilaafka usuuliyiinta ah een samaro camal iyo masaa'il ku saraysan lahayn taasi waxaa qaba usuuliyiinta agsarkooda qayb baa waxay qabaan masaa'il camala inay leedahayo wax badan oo kamida uu ururiyey ninka la yihahda jamaaldiin asnawi nihaayat usul fi sharxi minhaaji usulka bayda markuu sharxay marka calaa kulli muslimin fuqahada aftooda iyo waxay u yaqaanaan qofka waxaa laga mutaalabeynayo ee inuu sameeya waajib ku tahay sultadii iyo maamulkii jirana samee inay dhahaan laga doonayo hadduu samayn waayana hadhow qada ama fidyo iyo wax lamida ay ka dhalanayso intaasna kaafirkuma hadduu soo islaamo alislaamu yahdibu maa kaana qablahu wey baadidun oo qaangaara rufica alqalamu can alaaatin waxaa kamid ah can isabiyi xataa yabluga riwaayadka qaarkood xataa yaxtalim ilaa uu qaangaaro sabigeeda waxba waajibba ah kumaaha caaqilin inuu caqligiisu joogo caqliga iyo buluugu waxay dhahaan shardu takliif weye biniaadamkuna xayawaanaadka kale caqliga uu kaga duwan yahay ayay takaaliifta iyo waajibaadku inay raacaan sabab daahi cilla daahira u ah caqligu haddaba xilliga uu kaamil noqdo dadka waa u kala duwan yahay waa la kala hor caqli badnaadaa caqli caqliyaystaa waana la kala caqli badnaadaa xilliga inta uu maray iyo heerka koritaanka caqliguna waxa de miisaan muuqda la saari kara maaha laakiin shareecadaa waxay tilmaantay caqligii takliiftu ku xirnayd zaman iyo fatra cumri ah ama calaamaad asbaabdaa muuqan karta oo tilmaamaya inay jiraan walidaalika riwaayadan xadiidka rufica alqalamu can halaatatin baa waxay yidhaahdeen riwaayadka qaarkood xataa yacqila wa can ilmajnuuni xataa yacqila ilaa uu caqligii iyo buluuqana nooc talaasum iyo isku xirnaanshaha ka dhexeeya sababtoo caqliga ah takliiftu ka bilaabanayso baa buluuq iyo qaangaar baa calaamad looga dhigay ama daha lagu qaangaaro ama dareen shahwa lagu qaangaaro ama wax dareen shahwa tilmaamayo uun timo ka soo baxay qaybaha hoose iyo caanada lagu qaangaaree taasi waa astaanta tilmaamaysa marka la gaaro qofka caqligiisu xaddii takliifta inuu gaaray ee calaamaadka daahirada ee sharcigu sameeyey wey qaadirin cala asawmi sawmna awooda qofku hadduusan awoodinba xanuun dartii buusan u awoodin ama da- darteed buunan u awoodin ama duruuf kale oo baahi buusan u awoodin qofkaa xilligaa waajib ku noqon maayo hadhow wax kalaba ha laga rabee qaadirin awooda cala sawmi inuu soomo halkaana waxaad ka garatay takaaliifta sharcigu in badan oo kamida waxay ku xiran tahay cala alqudrati walistiaaca inaad awood u leedahood waxaan samayn karta salaadii haddaad qayb awoodda qaybnaadan awoodidoodan taagnaan karin dee taagnidii way kaa dhiceen fadhi baa la yidhi faatixadii haddaadan awoodin way kaa dhici oo adkaar kaliya waa kaynu soo marnay sawmkii qofkaan awoodinna wujuubkii siyaamku wuu ka dhici laakiin waxaa dhici karta bedel kale in lagu yeesho saynu arki doono maca alkhuluwi can xaydin wa nifaasin gabadhu hadday caado qabta ama ay umul tahay iyadana sown looma ogola laakiin hadda waxaa ku waajibaya gadaal buu ka sheegi doonaa inayna soo soomaynina nabigaaba sheegay sala allahu alay alih wasalam waxaan ugu tegi doonaa in qabo laga doonayo markaynu gaarno halkaa shuruuda waxaa ka dhalanaysa dad baan laga rabin ooma sawmkii uusan waajib ku ahayn dadkuusan waajib ku ahaynna waa laba qaybood dad sidaaba uusan waajib ugu ahayn aan dibna looga rabin iyo dad aanu waajib ku ahayn laakiin laga daba iman doono ama wax kale laga doonayo falaa yukhaaabu lagula hadli maayo bihi bisiyaami sawmkii kaafirun gaal gaal kaalay soon la dhihi maayo wa sabiyun ilmo caruura oo aan qaan gaarin iyo wa majnuunun qof waalan shardigii islaamka waxaa ku baxay kaafirkii kaafirkii sawmka laga talbi maayo <clears throat> inaan laga dalbaynina waa siay fuqahadu yihaahdeen waxaa u cadaynaya laba arimood mar way ad haddii samee cibaadada qofka marka la leeyahay de waa inay ka asaxayso qof aan islaam ahaynna waman yabtagi gayra lislaami diinan falan yuqbala minhu laga aqbali maayo waxaan ka asaxaynin samee qofka lama yihaahdo waxaa labaadoo tilmaamaya in nabiga laga dhaxlay middaa sala allahu alayh alih wasalam laba waa looga dhaxlaya qowl iyo ficilba waa looga dhaxlay amaa qowlka markii uu saxaabadii mucaadiya dirayey yaman u dirayey wuxuu yihi marka horeysa shahaadada gaarsi hadday shahaadada aqbalaan waxaad kadib u sheegtaa salaada salaad iyo sawm iyo waxay timid zako bacda qabuuli shahaada shahaadadii dadaan aqbalin inaan laba gaarin waktigii soon iyo salaad iyo zakiya la fari lahaa way ka muuqataa waxaa labaya nabiga xilligii sal slam madiine waxaa kula noolaa dad gaala oo muslimiinta dilligoodii iyo ku dhex noolaa ama meelo kale joogay oo maamulka muslimiinta hoos imanayay cid uu sooma yiri lama arag oo nimankii yuhuudaha ee la degana waa inaad soontaan ma dhihin halka muslimiinta soonka la amrayay sabiguna iyo majnuunkuna mukalafba ma ahayn waman ajhadahu sawm sidoo kale qofkii sawmku uu dhibana sown la dhihi maayo likibarin waynan iyo da aw maradin ama xanuun laa yurjaa aan laga raja qabin bur-uhu inuu bogsado iyo qofu haya xanuun aan rajo lahayn qofku haddaba haddii uu da-waa yeelay da-diisuna ay gaartay inaanu soon awoodin de maalin la filaya dib inuu usoo yaraado oo uu soon awoodaaye ma jirto ilaahay waa awoodaa laakiin ta sunada ilahay sunanka l ilaahyada aan ka aragnay qof hadduu da gaara aanu soomi karin dib uma soo yaraado inuu soo yaraado soo xoogbato hadhow sanadka dambe uu soomi karaa la yihahda lama filo qofku hadduu xanuunsan yahay xanuunku waa laba de xanuunadan caadiga dhacee harga baahay iyo malaria haysi iyo uu yar xanuunsan yahay ee lana xanuunsado lanaga caafimaado waa nooc xanuunada uun bukaan socodku qofka uu noqonoo rajo uusan lahayn ousan la soomi karin cuduradan kansarkaa kamid a ah, sida qaalibkaa waxaa kamid a ah xanuunadan sonkorta qaybaheeda xoogga badan kaalmaati iyo waxoogay qabqaboojin maahan ee qofka xanuunkiisu hadduunan haddana la soomi karin inuu ka caafimaadana rajaa aynan muuqanin oo loo dayriyey xilli la sugayay inuu dib ka soomo miyaa jirta qofka isagana lagula khitaabi maayo biadaa-in intoo dhan ba in xilliga soomku jooga ay gutaan ay adaa-an ula yimaadaan walaa biqadaain dib inay kasoo qadeeyaanna lagula hadli maayo kaafirkii iyo sabigii iyo majnuunkii iyo qofkii soonka aan awoodinay ama da ama xanuun aan rajalahayn u diiday marka uu joogana sooma la dhihi maayo dibna kasoo qadaya la odhan maayo laakiin yalzamu hase ahaatee waxaa ku waajibaya man ajhadahu sawmu qofka soomku uu dhibo likulli yawmin maalin kastaba muddu طacaamin cunto mud ah baa laga doonayaa mudku waa suuskii ama saacii oo rubicii weeye afar meelood meel wey haddaba haddaynu nidhaahno laba kiilo iyo badh weeye suuskii rubiceedu waa lix boqol labaatan iyo shan garaam maalintii intaasaa laga doonayaa wey haddii lix boqol iyo labaatan iyo shan garaam soddon beri loogu dhuftay misay noqoni haddii lix boqol oo garaam lagu dhuftay waa sideed iyo toban kiilo soddonkii beri maxaa u rubuca toddoba maalmood iyo wax yar sideed maalmood bay iska dheh sideedda maalmood waxaan filayaa rubuc rubuc haddii loo qaybiyo ma laba sideed maalmood oo min rubuc kiilo ah waa laba kiilo iska labaatan kiilo weya waxaa qofkii laga raba marka lix boqol labaatan iyo shantaas hadduu soomku soddon maalmood yahay waxaa laga doonayaa labaatankaa kiila inuu bixiyo likulli yawmin maalin kastaba muddu acaamin cunto mud ah baa laga doonayaa wax qof deeqa weeye waxaa qofka deeqa isagoo cayrin ana waa la siin karaa isagoo bisilna waa la siin karaa bilowga bisha waa la sii bixin karaa dhammaadkeedana waa lala sugi karaa hal mar waa laga dhigi karaa waana la qaybqaybin karaa hal qofse ma la siin karaa fiihi khilaafun culimada sidaa waxaa weeye khuruujan min alkhilaafi haddii aada rabto saddex miskiin u qaybi oo saddex ka dhig wa lmariidu masaladan in muddu acaamin laga raba qofkani culimada qaar baa ku fasiray wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin dadka awooda laakiin ay dhibka ku tahay soonka wey soonka dadkay dhibka ku tahay baa loola jeedaana waxaa laga warinayaa ibn cabaas laakiin qiraaadiisu waxay ahayd wa cala aladiina yuawaquunahu yuawaquunahu la karsiiye xaraj iyo mashaqo iyo dhibay ku tahay xarajkiina la yidhi wamaa jacala calaykum fi diini min xarajin oo culayska laga qaaday fidyatun acaamu miskiin baa laga rabaa halkaas hadee qofka ay noqotay de qof kastoon awoodin dibna aan ka qabayn karin xukunkii wey wa yukhaaab lmariidu qofka jiran waa lagula khitaabaayo oo waa la farayaa wlmusaafiru musaafirka wlmurtadu muslimkii gaaloobay iyo walxaa'idu gabadhii caadada qabtay iyo wnufasaau kuwii umusha ahaa bilqadaai inay qadeeyaan baa la amraya laga dalbayaa duuna aladaa'i waktigaa uu jooga inay sidaa ay yihiin ku sameeyaan laga dalbi maayo weeye alaba wujuubin lagu waajibin maayo soonku xilliga uu joogo musaafir iyo mariid inay soomaan waajibkuma aha haddii saa lagu yihi waa u banaan tahay weeye waana inaanu montaa waana daahirka qur-aanko faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukar ay faafara afura faciddat min ayaamin ukar wey qowlka culimmada qaarkoodba waxay qabaan qof musaafira inaan soomba ka ansixin madhabkaana waa madhab jamca min asaxaabati laga wariyo ay kamid yihiin ibn cabaas iyo abu hurayre iyo keyrkoodba ay kamid yihiin aaaar asaaniideedu صixaax tahay wey laakiin waa daciifa sababtoo ah nabigay ka sugan tahay sal اllahu alayhi wasalam isagoo safara inuu soomay dad la socdayna ay soomeen dad idan weydiistayna wuu fasaxay intaba nabigay ka suganta ala slaam idaa jaa nahr llahi faala nahru macqilin haddii nabiga warkiisu sugnaada ala slatu salaam cid kalaa war tiri meel iska dhig wey cid kastoo qiimeyn ixtiraam ay mudan yihiin saxaabadu haddana hadalka nabiga lama barbadhigi karo sal allahu alayh wasalam saxaabi hebel baasaayin lama afdhigi karo wadaad ka dambeeyo culimaha xaggee joogaa marka isagu mar nabigaa yidhi hadday sugnaato war kale ma furna qofka mariidka iyo musaafirku haddaba xilligaa waajibku ma aha wayaa furi karaan qofka murtadkaana xilligaa uridada ku jira kaba asixi maayo gabadha xaaidada umusha ahna nasan wa ilxaaqan looga qiyaasanayo iyagana ka asixi maayo labada haweenkaa waxaa wey ninka mariidka iyo musaafirku faman kaana minkum mariidan weye murtadkuna waanu kaba asaxaynin weye gabadha caadada qabtana nabigu alayh sla salaam waa kii lahaa markuu yihi maa raaytu min naaqisaati caqli wa diini xadiidkiiha markii la weliye nuqsaanu diini ayaa waxa uu yihi alaysat idaa xaadad lam tusalli walam tasum sow maaha xukunkeedi wuu yihi hadday caado ku dhacdo in aanay soomaynin salaadna tukanayn amaa inay qadayni xadiidkii caaisha radi allahu canha markay camra bint cabdiraxmaan mucaada ay u timid gabadhii mucaada ahayd baa waxay ku tihi caaishay su-aal baan ku weydiiyey maxaa gabadha caadada qabta loo yihi soonka soo qadee salaadana soo qaday loo dhihi waaye soonkaba ma salaadaba ma qadayse soonka maxaa qadee loo yiri caaisho gabadh intay saa u fiirisay ayaa waxay ku tiri axaruuriyatun anti ama qolyahan khayrbeelayaasha xaruuro degan baad ka mid tahay oo qoladaasaad fikirkoodii iyo caqiidadooda raacsan tahay waayo su-aalaha sidana iyagaa lagu yaqaanaa waana astaanta iyo qaraa-inta calaamaadka iyo qofka qaabka su-aasha u weydiiyey in laga fahmi karo isagu firqada iyo kooxda u yahay waa laga fahmi karaa waxay tihi maya laakiin inaan ogaanaan rabaa xaruurana waxaa deganaa nimankii khawaarijta ahaa baa halkaa deganaan jiray oo markay cali la dagaalamayeen qaryo xaruura la yidhaahday degeen iyagii dhan baa xaruuriye loo bixiye marka magaaladii baa loogu magac daray marka marka xaruuriya tunanti naama khawaarijtaa tahay wey waxay tii maya e inaan masalada ogaadaan rabaa caaisha radi allahu canha warka way gaabisay oo waxay tihi kunaa nu'maru biqadaai sawmi walaa nu'maru biqadaai salaa xilligii nabig ala slam soonka qadaya nala dhihi jiray salaad soo qadaya cidinama dhihin wax kalaba iskuma mashquulinin halkaa waxaa laga gartay gabadha caadada qabtaay way soo qadayn halkaasaa laga gartay gabadha umushee dhiigga caaku xilligii umusha ku jirtana axkaamteedii ahaarada iyo salaada iyo siyaamka waxay lamid tahay kal xaaidi intaan ogahayna wax khilaafa kuma ogi bayna ahli cilmi raxmat ullaahi calayhim halkaa waxaynu ka faa'iidaysanay hal mas'alo oo fuqahada jamhuurtooduna qaateen dadka sawmka afura waa laba qaybood dibna wax looga doonayo dad cudurdaarkooda ay u afureen uu dhammaado dadkaa qadaa laga rabaa dad cudurdaarkay u afureen uu daa'im yahay dadkaana fidya laga rabaa dadka cudurdaarkoodu uu dhammaado waa mariidkii waa musaafirkii waa xaairkii gabadhii caadda qabtay waa tii umusha ahayd sida fuqahadeenu ku dareen waa murtadki waa cadaabta ama qofkii ruksa u siisa ama mawaanicda noqotee ka reebta ee u diida laakiin waktiga go-an leh cudurjaarku hadduu wakti go-an leeyahay waktigaa go-an markuu dhammaado baaqadaha qofkii laga doonayaa acdaarna waa acdaar qofkii uu afuray laakiin intihiiyo meel ay ku dhamaata aan lahayn qof waa yeelay iyo xanuun aan laga caafimaadin qolyahaana fidyay bixiyaan saas darteed wuxuu yidhi fain takallafa almariidu wlmusaafiru hadday isdhibaan qofkii jiranaa iyo kii safarka ahaa oo fasaamaa ay soomaan saxa soonkoodu asaxayaa asaxayaan khilaafan liman manaca daalika oo ibnu xasmi yara saxaabiya taabiciin aaaar ka sugan ah waa asaxaya labadaasi musaafir iyo mariid halkaa ruksadooda waxaad ka garatay ruksatu jawaasin weeye way u banaan tahay inay afuraan laakiin maanic ka hor istaagaya soomkooda inuu soomaano asaxa maaha ilaa fii xaala waaxidoo mariidka ama musaafirka la xiriirto haddii uu qofkii naftiisa khatar gelinayo maahan duuna almurtadi waalxaa'idi waannufasaai gabadh caado qabta iyo qof murtada iyo qof umurihi iyaga soonkoodu xataa hadday isku dhibaan ma asaxayo qadaun baa laga doonayaa inta xaalada wasfiga xaydka iyo nifaaska iyo riddada ay ku jiraan kama asaxayo kuwa kale wuxuu uga asaxay nas baan helay nabigoo safar ku soomay baan helay nabigu xamsata bni camri aslami inta u weydiiyey waan soon badnahay jeclahay waana safar badnahay nin xoog badanna waanahay safartan ma ku soomaa bu yii markaasuu nabigu yihi ha ma ku soomi kartaa imaam muslim baa fi saxiixi aktarka riwaayatkiisa ku warinaya saxaabada qaar waxay warinayaan fi sixaaxi inay leeyihiin safaraan safarro aada u kulnay waxaanan is aragnay wamaa fiinaa saaimun ilaa rasuulullaahi wa cabdullaahi bnu rawaxata labadaa keliyaa naga soomana nabigu hadduu ficilna u soomay qawlna u fasaxay musaafirka in soonkiisu asaxayo baad halkaa ka garatay fa in aslama halkan mas'alo kalu galay dadkaasi waa dadkii mukalafiinta ahaa maalinta inay soomaan baa dadka asal waajib ku ah dadna acdaad darteed baa loo ruqseeyey inay iska afuraan dadna mawaanic ka hor istaagtay darteed baa loo diiday inay soomaan waxaan u noqonaynaa dadkii aan mukalafiinta ahayn sabigii iyo majnuunkii haddii uu sabigii qaan gaaro ama majnuunkii miyirsado maalintii bartamaheedii muxuu samaynayaa waa mas'ala kuwii acdaabta lahaa baynu ku soo noqono musaafirkii iyo mariidkii hadday ruksada qaataan oo iska afuraan iyagoo maalinta bartankeedii marayana musaafirkii reerkiisii u yimaado oo gaadhigii diyaaraddii ay keenaan mariidkiina xanuunkiiba ilaahay ka qaado waana afuran yahay cudurdaarkii uu zuulo ama maanicii uu zuulo kii murtadkaha uu soo islaamo maalinta dhexdeeda ama gabadhii xaaidada ahayd iyo nufasadi ay daahir noqdaan maalintii bartamaheedii maalinta inta dambe maxaa laga rabaa mas'alada dadkaasoo dhani qaar xaddu takliifkiibay maalinta dhamaxdeeda galeen qaarna mawaanicdii baa zuushay qaarna baa zuushay isku soo wada daro intiibuu kala qaadqaadayaa oo faahfaahinaya fain aslama hadduu islaamo gaalkii ama murtadkii aw afaaqa uu miyirsado qofkii waa waalaa aw balaga uu qaan gaaro sabigii muftiran xaaluu yahay mid afuran fii asnaa in nahaari maalinta dhexdeeda nudiba waxaa sunno ah alimsaaku inuu cuntiya ka afhaysto afka afxirto iyo walqadaau inuu qadeeyo walaa yajibaani waajibi maayaan wuxuu yihi qofkii waalaa maalinta bilowgeedii min ahli takliifi walfardi maba ahayn mana ka asaxaynin sawmkuna wuxuu soo bilowdaa fajar buu ka soo bilowdaa niyaduna qabla alfajri baa lagaa rabaa qofkan saddexdani gaalka iyo sadiga iyo majnuunka mukhaatab mukalafaba ma ahayn inay sawm niyoodaan qaarkoodna kamaba asaxeen xilliga uu wujuubku soo gelayey ee qabla alfajri ahayd iyo xilliga uu bilaabanayey fajarka ahayd cuntadan inay cunaanna dembi ma ahayn sadig iyo majnuunka iyo gaalkuba hadday maalintii dhexdeedii ahlu takliif noqdeen kana islaamay kana miyirsaday kana qaan gaaray kollaba maalintaa waa lagu leeyahay oo way qadayn doonaan saa darteed maalin ay qadayn doonaan awalkeediina rukso ay wax ku cuneen waajib kuma aha inay cuntada daayaan laakiin dadkooda inay raacaan way fiican tahay oo sunno wey waa marka hore hadday afuraayeen wey wa in hadduu qaan gaaro ilmihii yaraa saa'iman isagoo sooman labada kale maba soomi karaan oo majnuunna kama asaxayo kaafirna kama asaxayo saa darteed muftiran wa saaiman iyagu isku mid weeye waa muftirun daa'iman laakiin ilmaha sabig ee mumayiskaa hadduu soomo uu asixi soomkiisa uusan waajib ahaanin isagii baa marka mas'aladan damba gaar la ah wa in balaqa hadduu qaan gaaro saaiman isaga oo sooman lazimahu waxaa waajib ku ah imsaaq inta dambe inuu af xirnaado usan wax cunin muftiraadka ka dheeraado waajib waajibay ku tahay wa nudiba alqadaau inuu qadayana sunno ayay u tahay waxaa lagu cileeyey sababta inuu cibaadada uu bilaabay isagoo ku jiray ku waajibtay inta dambe waa ku waajib inuu dhammaystiro qadada laga rabaa way iska fiican tahay si awalkii iyo aakhirkiiba niyat wujuub ay isugu raacdo wailaa qaybtii horena nadban sunnay noqon qaybta dambena wujuuban bay noqon walidaalika qadarkii waajibka kaga noqday ninkan waa la yimi inuu niyatulwujuub isu raaciyo way fiican tahaye waajib maaha saas darteed wanudiba alqadaau inuu qadeeyo waa sunna liannahu cindamaa kaana yanwi subxii ahlulfardi eh ma ahayn niyadiisana farad ma dhicin walow ahura ahurat ilxaaidu gabadhii caadada qabtay hadday daahir noqoto maalinta dhexdeeda amsakat way afxiranaysaa nadban sunanimo waqadat way qadaynaysaa xatman waajib wey mar walaba qadaha waajib buu ku ahaa hadday maalintii dhexdeeda daahir noqoto tii nifaassi qabtayna waa lamide waxaa fiican inay iska afxirtaan oo dadkooda sooman dhinac ka raacaan aw qadima almusaafiru ama musaafirkiibaa soo galay oo yimid reerkoodii aw beri almariidu kii jiranaabaa bogsaday wahumaa muftiraani iyagoo afuran amsakaa nadban sunno ahaan bay u afxiranayaan oo waajibka oo ah, cuntadoodana waa iska wadan karaan wa qadayaa xatman waajib ahaanna way qadaynayaan waayo mariid iyo musaafir fa ciddatu min ayaamin ukhar baa markii horeba laga rabay maalinta qaybteedii hore hadday cuneenna kollaba maalintii u noqon mayso ruksadoodii inay iska wataan way u banaan tahay inay dadka isku shabahaanna oy dadka sidooda sameeyaanna way fiican tahay qadahuuse waa lagama maarmaano maalintii qaybtii hore wax cuneen wa awsaa imaani ama waxay ninkii musaafirka ahaa meeshii sii yimid ama mariidkii bogsaday iyaga oo sooman mariidkii iyo musaafirkii waa isdhibeen iyagoo sooman baa kanna xanuunkii ilaahay ka qaaday kanina reerkiisi yimid amsakaa xatman waajib bay ku tahay inta kale inay dhammaystiraan waayo way soomanaayeen cilladii ay u afuri lahaayeenna cudurkiina wuu zuulay mar cudurkii zuulay kadibna inay ruksadii uma xaq lahaa axkaamtuna xukmu yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman cilad iyo sababta ruksada loo siiyey marad iyo safar bay ahayd marad iyo safarkiina waa zuulay waa asaa'imiin inay dhamaystiraan baa waajib ku ah qadona dee laguma lahaba intaasi waa wax dadkii la xiriira masale kalou gudbay oo masaa'ilkan xiriir lale walow qaamat ilbayinatu markhaati haddii uu istaagoo caddeeyo biru'yatihi bishii in la arkay yowma shaki maalinkii la shakisanaa maalinkii soddonkii shacbaan ahayd ayaynu bishii weynay waagaa inoo baryay oo waynu iska afurnay innagoo barqadii joogno raashinka la yska cunayo ayaa waxaa caddaatay waj sharci ah in bishii la arkay bishii in la arkay oy maalinkaasi maalin sawm yahay baa caddaatay maxaan samaynaynaa walow qaamat ilbayinatu markhaati haddii istaago oo la helo caddayn biru'yatihi ru'yati shaahi ama siyaami in la arkay yowma shaki maalinkii shakiga ee soddonka shacbaan ahayd waajaba waxaa waajiba imsaaku baqiyatihi inta dhiman in la soomo iyo wa qadaahu in la qadeeyo inta dhiman in la af haysto oo la af xirta waxaa waajibiyey hade rukso aynu ku afurnay ma jirto afurkii inoo sii banaynaysa iyo cuntada saas darteed afxirku waa laazim amaa qaduhu soonku cibaado aan qaybsamin weeye cibaadaadku waa laba qaybood cibaado qaybsanta iyo cibaado aan qaybsamin cibaadada aan qaybsamini wixii qayb kamida guriya inta kalena waa buriyaan salaada oo kale ma qaybsanto oo haddoo adigu atixiyaadkii u dambeeyey ku jira waysadu kaa jabto la dhihi maayo atixiyaadkan unbaa jabay usoo weysayso isagii samee maaha salaadii oo dhan baa ka kaca sawnkana waa lamido afurkii oo wax yar ka dhiman yahay hadday gabadhii caado ku dhacdo la dhihi mahaayo casarka intaan baa u dhimane hadow qaduhu intaa un hafkahaaf xirata la dhihi maaye maalintoo dhan ha lasoo qadeeyo wey ma qaybsamo maalinkii maadaama qayb kamida aada cuntay niyadiisiina aadan la imanin maalintaa kaama asixin walidaalika qaduhu kugu waajibay afurkaagii awalu awalulyawmna dembi ma tihido cudurdaar baad lahayd wayu'maru sabiyu ilmaha yar waxaa la farayaa bihi bisawmi baa la farayaa lisabcin toddoba jir hadduu gaaro wa yudrabu waa lagu garaacayaa licashri toban markuu gaaro qiyaasan cala asalaati salaadaanu ka qiyaasanay bay yidhaahdeen oo nabigeena calayh salaatu wasalaam waa kii amray muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum calayha wahum abnaau cashrin xadiidkii cabdillahi bni camr ilcaase ee sunanku ay warinayeen asaxay waa ka yahay maadaama sawnka iyo salaadu laba cibaadaad oo sifaat badan wadaagan yihiin sida kan loo faray ha loo faro inaga toddoba jir hal la soomiye haddaad tiraahdo hooyadii dhashay baaba haddii aad dhihi lahayd hooyooyinka soomaaliyeed baaban dhegtoodu maqli karin toban jirka haba dagaal ka dhici laakiin saxaabadu waxay ahaan jireen ilmaha yarkaa waa la soomin jiray markuu cunto wooyana wuxuu ku ciyaaraa la siin jiray sida loo maaweelinayo ee kolba wuxuu ku ciyaara loo siinayo loo ciyaarsiinayo loo halmaansiinayo isagoo gaajo la ooyayay qorax u dhici jirtay ilmuhu waa aada adkaan jireen innaga ilmaheenni cuntada iyo cabitaanka sida loola daba ordayey wax wada maalaa yacni ilmihii magaalada noqdeen somaad arag oo isagoo labaatan jiroo doqon ad arki waxba kala garanayn laakiin ilmaha adayga kusoo koray iyo in laadka dabada lagaga dhuftiyo isagoo yar in adaygiyo gaajada la baro isagoon toban jir gaarin buu qof muddo kaloo mumayiza noqon waa dad baadiya hadda u baxdo toban jirka xoolaha la jooga markaad ku soo baxdeed su-aal weydiiso horta intuusan kuu jawaabin buu kaa iska hubin aduu meeshaa ka timid iyo ciddaad ahayd iyo waxaa u socotay iyo markaasoo haddana jawaabtuu ku siinayo kaa iska xakamayn waa nin xaalada la socdo ku xog waraysan laakiin innaga han iyo toban jirkeena magaalada weli inuusan qaan gaadin buu isu haystaayo uu sabi yahay waxaa weeye dallacnimada iyo koolkoollintan ka keenaysa haddii ilmaha raashinka lagu baryo soomaalia hooyadii u dhibaa cunto kama qaato haddii raashinka markuu cuni waayo laga xarayo soco la yidhaahdana maalinka dambe marka lasoo dhigo gacantiisa hore ula galaayo uu boobaa wallaahi waxaan heli besire cadkaaga goosu yidhahdaa markaad hesho waxaa caruurtan caruurtii adgadiga la barayay ee si fiican loo leelayay baa laga hadlayaaye waxaanan biyaha iyo dalaca laga dhigaya maaha wayubaaxu lfitru afurku waa banaan yahay liman qofkii halabahu ljuucu gaajo iyo walcaashu oon ay ka qaalin noqdaan ee naftiisa u baqa bixayu yakshaa u baqayo alhalaaka aw ilmarada inuu uba dhinto ama xanuun iyo wax ku dhacaba uu ka baqayo haddii uu qofkii soomanaa gaajoodo oy gaajo adagi qabato sababo badan bay yeelan kartaa dawo uu qaatay baa sababi karta isagoon suxuuriya cunto fiican cunin baa sababi karta xanuun haya baa sababi kara oo xanuunada qaarkood qofku gaajadu ma adkaysan karo sababaha xanuunka sonkorta oo kale iska afuraan loo leeyahay qaybo badan oo sankorta ka mida ah qofku cunto la-aan saacad laba saacadood cunto kama sabri karo haddii kale waxaa way baash intay kacdo ama ay degto baaba noloshiisu khatar gelaysaa qofku oon iyo gaajo hadduu naftiisa u baqo waa akuri karaa maalintaana dib buu ka qaday walow araa hadday arrintaasi kusoo dariso qofkaas hore waa qof habeen buu joogaa waagii baa u baryaya gaajada haysa maba soomi karaba intaasoo caanan maloaa ma cuninba wuxuu cunaba ma hayo waa xanuunsanayaa qof au isa afuri karaa ama markii hore wax ma haynine maalinnimadii bay gaajo qabatay ama oon baa qabatay walow talaa fi asnaai ilyawmi maalinta dhexdeeda hadday kusoo soo dariso oo gaajo badan ama oon badan oo ka cabsada ay qabtaan dhexda maalinta dhexdeedaba ha ahaatee waa idaa shaqa sawmu soomka hadduu dhibayo sidoo kale waa furayaan wayna dhici kartaa adoo haddaad iska joogi lahayd soomka dhamaystiri kari lahaa haddaad qoraxda dhexeeda ku shaqayso ama ku safarto waa laga yaabaa in oon badan ku qabto ama gaajo badan ku qabato way dhici kartaa wa safaru lqasri haddaba waxaa kaloo yimid safarka waa la ogol yahay in la afuro xaddiisu maxay tahay waa safarkee safarka la afuri karo masaladii aan soo marreen masaafatulqasrigii salaada lagu gaabinayay unbuu gadaa in lagu celinayaa wa safaru lqasri safarka lagu gaabiyo se fitri idaa faaraqa alcumraana dhismaha magaalada hadduu ka dhexbaxo qabla alfajri fajarka dhexdiisa wa in nawaahu haba niyooda min alleyli habeenkii maahane safarkan waxaa ansab inuu fitri ka dhaho safarka lagu afuri karo way waxaa loo jeeda safarka afurka mudan ee lagu afuraya waxaa weeye waa haddii aada dhismihii magaalada ka baxdo salaada subax ka hor intaan wujuubka siyaamku soo gelin habeennimadii xataa haddii aada soo niyootay saw oo salaad subax ka hor ka baxda magaaladii waad afuri kartaa fain saafara hadduu safra bacdahu bacda alfajri falaa ma afuri karo wuxuu rabaa inuu shardi kaaga dhigo safarta lagu afuri karo waa safarta qabla alfajri la anbabaxay magaaladana laga dhammaaday amaa haddii ay magaalada dhexdeeda waagu kugu bariyo maalintaas ma afuri kartid wey masaladaasi waa masalo khilaaf badan culimmada dhexdooda ka jira raxmat ullaahi calayhim laba labadaba waa isku khilaafeen mawdic mawdica koowaad waxaa weeye qofku isagoo sooman hadduu safro safartaa ma ku afuri karaa mawdica labaadna waxaa weeye haddii uu isagoo sooman inuu safra doonayo inta aanu magaalada ka bixin ma iska afuri karaa mise horta magaalada bannaankeeda inuu taga weeye labadaba khilaaf baa culimmada ka jira fuqahaduna sidanay u badan yihiin inaan la ogolayn laakiin de adilada daahirkeeda marka la eego culimmada qabta in la afuri karo adoo soomanoo soon maalin dhexdeed safray ama la afuri karaa adoon magaalada ka bixin baa daahirka adilada u dhow labuna ka soo qaada adiladaasoo mid waa qur-aanka ilaahay markuu yihi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin safarta goorta la bilaabay ma habeen baa mise maalin ma kala qaadin haddaad maalin dhexdeed safartiyo haddaad habeen safarto aayadda qur-aanku ma kala qaadin saa darteed labaduba si siman bay usoo gelayaan waxaa sii caddaynaya nabigeena sala allahu alayh alih wasalam ayay ka sugan tahay imaamu tirmidi fii sunani wuxuu ku wariyay min xadiidi anas xasanna uu ka dhigay waana sida saxda ah inuu xasan yahay xadiidkaasi inuu maxamed ibni kacbin alquradi raximah llahu tacaala uu leeyahay anas baan u imid oo safar isu diyaariyey gaadiidkiisiina loo soo diyaariyey intaanu gaadiidka fuulin wuxuu yidhi war raashinkii ikaan markaasaa waxaan idinku yidhi anasow ma adigaa safrayba wuxuu yidhi dhegima dhigine wuxuu yidhi hiyo sunna sidana sunadii ah raashinkiisii buu cunay uuna iska kadgaadiidkiisu kula u dhaqaaqay gurigiisuu joogay wuxuuna sheegay sunada nabigu sidaa inay tahay sal slam walidalika ifaaru saaimi qabla safarihi wey intuuna safrin musia furaba waxaa labaadoo qisadaa shabaha qisa imaamu axmed iyo abu daawuud ka wariyeen min xadiid abi basrat alkifaari radi allahu canhu ardaah isagu waa anbo baxay oo doog buu fuulay meel biyaha dhexdooduu ka fura oo reer ku deganaa bisha ramadaan bay ahayd markuu dhaqaaqay saa u dhaqaajiyeyba raashinkii buu soo jiitay nin baa la hadlo wuxuu yihi oo guryihii baynu ku dhex jirnaa weli ninkani waa dhaqaaqay oo guryihii waaba kuwan meeshii baan ku dhex jirnaaye markaasuu wuxuu yihi atargabu can sunati muxamadin sal slam adi sunada nabi maxamed ma rabtid miya wax ka fiican maad ay halkiina raashinkiisii buu ku cunay labada saxaabi waxay tilmaameen iyadoo midna gurigiiba aan laga dhaqaaqin midna magaaladiiba aan laga dhex bixin maradu isticdaadkii safarka aada samaysay ama aabad bilowday in raashinka lagu dhufan karo oo lasii afuri kara ay tilmaameen taasaana u sahlano inta lagu dheelaa qaarkood fuqahadu say yihaahdeen raashinka diyaarso gaariga intaad la fuusho waxaad sugtaa intaad kontaroolka dhaafayso roogka dhaafayso ruksada qofka waxaa uga fuda intuu fadhigiisa ku cunaa inuu dhaqaaqo wlfiru lilmusaafiri afurkaa musaafirka afdal u fadli badan in darahu sawmu sawmku haddii uu dhigo waana xadiidkii jaabir radi allahu canhu ardaahu ee nabigu uu arkay nin intuu safar baa lahaa nin baa soomay sawmkii baa ka tambatay waa dhacay marka biyaa lagu rusheeyey oo maraa qoraxda lagu dallaalimeeyey dadkii oo wada fiirinaya isugu tago nabigu arkay nabigu wuxuu yihi maxaa dhacay waxaa ihi ninkan soom buu soom buu la suuxay wuxuu laysa min albiri siyaamu fi safar samafalka iyo wanaagga kamid ma aha soon lagu afuro safar lagu soomaan le haddaba nabigu waxau xadiidkaa tilmaamayaa ninkaa wixii ku dhacay wixii lamida ah safar oo dhan uma jeedo isagaaba ku soomay dadkana u fasaxay wailaa fasawmu afdal haddii unan soomku ku dhibaynin sawmkaa kuu fadli badan waayo nabigaa ku soomi jiray dadkana u fasaxay cibaadadanna haddii ay kaa tagto waxaa in badan bitajriba lagu arkay qadaha ka dhib badan soonku markuu joogo ummaddaa markay wada soomayso ama xilligiisi uu joogay shayaadiintu xirxiran tahay bay nafta shahwada cuntada iyo acaamkeedu ka yaryahay sanadka dhexdiisa sooma arag bisha ramadaan oo dhan waxaa ka dhib badan lixda shawaalka somayn arag lixda shawaalkee makaayiduhu furan yihiin shayaadiintan oo la soo fasaxay raashinka magaaladana qaaciisa kugu soo baxayo dad badanoo waaweyn oo raashin iyo mooska diranayana aada arkaysaay lixdan maalmoodi waa ka dhib badan tahay soddonkii bisha ramadaan ka waran haddii ramadaan dhan lagu yihi adood safar ahayd ood soomi kartay hadhow xaraj iyo culays badan bay leedahay saas darteed waa an tasuumuu khayru lakum isaga darta walaw khaafat murdicun aw xaamilun calaa anfusihimaa aw waladayhimaa afqarataa wa laakiin tufdiyaani cinda alkhawfi cala alwaladi likuli yawmin mudda halkana jinsi kale oo mukalafiintii ah oo sharcigu rukso siiyey inay afuraan maadaama soonku uu dhibi karo baa halkan lagu sheegay waa haweenta uurka leh iyo hooyada nuujinaysa wey walow khaafat hadday cabsato murdicun hooya nuujinaysa aw xaamilun ama uur leh calaa anfusihimaa naftooda hadday u baqaan aw waladayhimaa ama labadooda ilmood bay u cabsadeenoo hooyadii hadday soonto sawaaishiiyo dhacaankii jirkeeda caanaha samaynayay waa yaraanayaa haddii markii horan ay caano yarayn haddana cuntadii iyo cabbitaankii ay ka soonto intii yaraydna way sii guri ilmihiina waa gaajoo nuugayey ama ilmaha caloosha ku jiraba hooyaduu nafaqaystaay oo dheefsadaaye hooyadu hadday cunto yaraanay timaado ilmahay dhibi kartaa mararka qaarkood hadday ilmahoodii u cabsadaan ama uura ku jira ama ha nuugeen aftarataa way afurayaan wa qadataa way qadaynayaan amaa afurtu daliil buu oo anas ibni malikin ilkacbi radia allahu canhu waardaahu xadiidkiisii sunanka ah ee saxiixa ah wey uu nabigu yihi in allaha tabaaraka wa tacaala wadaca cani lmusaafiri sawma wa shatra asalaa wa cani lxubla walmurdici sawm haweenta uur kaliya ta ilaahay soomka waa ka daayey daynta laga daayay haddaba cinda jamaahiiri ahli lcilmi waa cudurdaarka ay leeyihiin dartii dadka cudurdaarka looga daayay bay lamid yihiin wa cinda bni xasmin in laga daayay waa la hayaa meel kaloo ha ku soo gudaan laleeyahayna lama hayo sawmku addaa-anna waajib kuma ah qadaaanna lagama rabo cagtaa furana hore isaga soco wey cinda bni xasmin sidii wadciga loo sheegay sidii xaafidada ha qadaysa loo yihi meel lagu yihi male bu yiri laakiin waxaa qool ilaa xad baciida wey ayib aftarata waa midaas waqadata xaggee laga keenay iyadana waxaa laga keenay horeynu usoo tilmaanay asxaabu lacdaari oo soomka inay afuraan loo ogolaaday ama la amray waa laba qaybood dad cudurkoodu zaa'il uu yahay iyo dad cudurkoodu daa'im uu yahay intii zaa'ilka ahayd oo mariid iyo musaafir iyo xaaid iyo nufasa iyo murtadkii shantaba ah saw lama dhihin way qadaynayaan cinda zawaali maanici wاlcudri in ilmo la nuujinayo iyo ilmaha in uur lagu wadaayo ma cudur daa'im ahbaa mise waa cudur zaaida cudur zawaalaya o dhamaanaya markaasuu ashbah qiyaasu wuxuu keenaya qaacidada baabku in baab la geliyo halkaasay fuqaada jamhuurtoodu ama jamaahiirtooda u cuskadeen halkaasay ku saleeyeen waqabata haddii uu urkiyo ruujintu daa'im ba ay noqon lahaydna waxay noqon lahayd sidii waayeelkii iyo mariidun laa yurjaa buruhu fidyaha sameeyaan intaa shaaficiyadu waxay ku dareen laakiin tufdiyaani way furanayaan cinda alkhawfi marka loo baqo cala alwaladi ilmaha likulli yawmin maalin kastaba muddan sababtii afurka iyo cabsidii keentay bay kala qaadeen hadday nafteeda u cabsato xukmuhaa xukmu lmariidi waalmusaafiri iyagana qado keliya laga doonaya hadday ilmo u cabsatay farqi baa jira yidhaahdeen qof naftiisa u cabsaday iyo qof naf kale u cabsaday haddaba qofkani nafteeda umaynan cabsanin afurtaye ilmay u cabsatay hadday ilmo u cabsatayna wax dheeraada in lagu waajibiyey mudan tahay afurkii waa qada xaajatu nafsihaana ma ahayn xaajatu gayrihaa bay ahayd atar ibna cabbaas oo waxaan haynaa bay yidhaahdeen imaway uu leeyahay haddii ay gabadhu ilmaheeda u cabsadaan alxubla walmurdic waxay nuuxay acamataa wa aftarataa wayna afuri cuntana way bixin wayna qadayna ku darbay dheheenoo qiyaaskay keenay laakiin ibn cabaas isagu wuxuu uga jeeday icaamkaa iyo fidyaday ku kaaftoomi waya madhabkiisu culamada qaar ba waxay qabaan inay fidyada keliya ku kaaftoomi waxaa lahaye ugu badanna waa aahaar can bacdi asaxaabati ka suganoo ibnu cumar iyo ibnu cabaas ay kamid yihiin weeye iyagu waxay yidhaahdeen fidyay bixinayaan waxayna ku fasireen wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin aayaddaasna culimmada saxaabadu waxay isku khilaafeen ma xukunkeedii ma mise waa mansuuq asaxu lqowleyni can asaxaabati aayaddaa inay mansuuqo tahay weeye asalkeeduna ay aayad takhyiir iyo khiyaar ahayd tafsiirka lagu fasiray waa yeelka iyo xubla iyo murdicna waa tafsiir bacdi saxaaba o ijtihaadi oo aynan isku waafaqin weye walidaalika culimmadu laba madhab ay lahaayeen baa saameeyey qowl saxaabi ixtijaajkiisa iyo ixtijaajka qiyaaska qiyaaska in la ixtijaaja jamhuurtu way isku raacsan yihiin laakiin qawliga صaxaabiga in la ixtijaaja madhabkan imaamu axmed iyo baa qaba waxaa kaloo isu khilaafeen marka kadib masaladaa waxay dhashay tacaarud اqiyaasi wاlahari hadday qiyaasku waxa uu keenayo iyo aaaarta saxaabada waxa uu keenaya la isku qabto ay iskhilaafaan ma qiyaaska raajixa mise aarka صaxaabiga madhabkaasi shaaficiye iyo mas'aladaa uma taalo waayo markii horeba qawlu saxaabi xujo ma ahayn qiyaaskuna xuju ahaa wa xujiya daliiliya waxaan xujahayn hadday iskhilaafaanna de khilaafku meesha ma yaallo iyo tacaarud laakiin cinda culamadii agtooda uu xujada ka ahaa qawlu saxaabiga baa qaybo kamida ah waxay qabaan hadday qiyaas iyo qawlu saxaabi iska hor yimaadaan qudima qawlu saxaabi baa la hormarinayaa lihaadaabay mas'aladan fidyada u hormariyeen intaa waa mukhtasara wixii ka badan ka soco walaa yajibu waajibi maayo sawmu ramadaana bisha ramadaan in la soomo ma waajibo ilaa biru'yati lhilaali bishii in la arka maahane fa quma haddii la dado oo la qariyo oy daruur iyo wax lala arki waayey ay jiraan goorta la qarinaya waa goorm waa soddonkii shacbaan iyowmu shakiga ahaa ma shacbaan baa soddona mise ramadaan baa kow a maalinkii ahaa wajaba waxaa waajiba istikmaalu shacbaana shacbaan in la dhamaystiro alaaiina soddon uma yasuumuuna kadib bay soomayaan nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi suumuu liruyatihi waafiruu liruyatihi aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura fain umma calaykum haddii laydinka qariyood soddonaadkii arki weydaana faakmiluu ciddaa shacbaana alaatiin bisha shacbaan soddonkeeda dhamaystira soddon hadday dhamaato maxaa ramadaan ahayn oo dhiman kow iyo soddon bilaha hilaaligii maba noqdaan bisha maalin ka dambaysa waa la soomaya saa darteed laba mid buu ku waajibaa siyaamu imaa in la arko soddonkii bisha shacbaan wa imaa shacbaan soddonkeedii inay dhamaystiranto labadaa mid buu ku waajibaa ayib mas'alaa soo hartay xilliga bisha labaad waa xilligee bacda guruubi shamsi wey qoraxda markay dhacda kadib ka hor haddii la arka qoraxda bishii haddii la arko maxaa la samayn fa ru'ya haddii la arka nahaaran maalin fahwa bishaasi lilaylati lmustaqbalati habeenka soo socdaa iskale habeenkii tegay shaqa kuma laha haddii qoraxdoon dhicin bishii la arko habeenka soo socdaa iskale masaladan culamada iyo aahaartu aada bay isu khilaaftayo asal ahaan waxay leeyihiin laba qowl baa ugu badan qolo sidaan tiraahda waxayna ixtijaajeen ahar cumar laga wariyey oo imaamu daaraqutni iyo bayhaqi iyo sunankooda ku soo saareen in cumar radi allahu canhu wa ardaahu uu kitaab u qoray aqaaliintii iyo goboladii oo uu kaga hadlay bisha haddii maalin la arkaay habeenka soo socda uu ka dhiga shalayu shaqa kuma lahaa habeenkii tegay iyo qowl labaadole aynu kala qaadno haddii qabla zawaali la arkana habeenkii tegay baa iska leh haddii duhur kadib la arkana waa habeenka soo socda haddii ay dhacdo wey saxaabaduna aaaar kala duwan bay leeyihiinoo ibn abi shaybi iyo cabdirazaq musanafaadkooda ay kusoo wariyeen qaybo kamida ah ibn lmundir fi lwsat uu ku sheegay wa in ru'ya haddii la arko bishii fii baladin magaalaa laga arkay duuna baladin magaalo kalena lama arag wadanka qaybna waa laga arkay qaybna lagama arag fain taqaarabaa hadday isu dhow yihiin cama alxukmu uu camimayaa wailaa fala haddii kalese iska xukun yeelan maayaano mid walba aragtidiisa isagaa iska leh oo masaladii ikhtilaafu lmataarica weeye masaladu halkan kaga hadlayaaye wadcigii iyo xaaladay fuqahadu ka hadlayeen xaalad arrintaa in laga hadlo sidaa looga hadlo ilaa xad ay qasab iyo laasim tahay buu ahaa mid kalena lama diidana mid horta lama diidano bishu inay dhici karto inaan isku wakti la arag lama diidana sababtoo ah bishu aragtideedu haaliban waxay asal tabac u tahay qoraxda dhicitaankeeda qoraxdana dunida isku wakti uma dhacdo wayna usoo kala horbaxdaa wayna u kala hordhacdaa dhacdaa xilliga maqribka aada joogto kuwa hadda waaguu beriyey kuwana caawa oo sabti ku ah bay subax sabti bay galeen kuwana adigoo caawa sabti jooga bay subax jumcaad joogaan meelaha qaarkood labaiyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan saacadood bay kala horeeyaan innagu bartamahan ku aadanna qaybana waa inaga horeeyaan lix toddoba sideed saacadood bay inaga horeeyaan qaybana intaa in la eg bay inaga dambeeyaan haddaba xaalada sidaasa mid lama inkiri karo in qoraxdu kala hor dhacdo walidaalika salaadaha waqti lama tukado masaa'ilka culimmadu awqaadda kala duwan laba mas'aloo ku salaysan kala dhacaas iyo xilliyada culimmadu way ku saleeyeen axkaam midka koowaadi waa awqaatu salawaat hade waktiyada la kala tukanayo mid labaadna waa ku saleeyeen oo mas'alo la yidhaha mas'alat lmiiraas dhaxal hadday laba walaala isku maalin dhintaan midna bari ku dhintay midna galbeed ku dhinto ma isdhaxlayaan haa ka galbeed ku dhintay baa dhaxlaya ka bari labadaba maqrib bay dhinteen nina maqribkiisu hadduu soo galay nina qoraxda dhowr sac kadib bay u dhacday way kala dambeeyeen soo ma haddee dad dhexsdhaxlaya dhintaan ay kala dambeeyaanna way isdhaxlaan salatlmiraadka yihahdaana uga jeedaan taa wey laakiin waxaa la isku hayay axkaamu lhilaali ma lagu salaynayaa masalada labaad ee la inkiri karin waxaa weeye inay jirtay muslimiinta xaaladda soo martay in bisha aragtideeda in la isgaarsiiyo ay adkayd iyadoon telefoon la jirin idaacad iyo telefishan la jirin hadde bisha xamar laga arkay goormaa nairobi iyo mombaaso laga maqli warkeedu goor buu soo gaadhaa waxaasu yimaadaay waa safar lugeed oo markay ugu badata farda wadata ugu dheeraynayso haddaybana farduhu istaaganoy soo dhaqaaqaan imise maalmood kadib bayna soo gaarayaan waa wax laga yaabo laba kun oo kilomitr inay gaarto ama ku dhawaato fii xuduudi laba kun oo kilomitr baan isu jiraa baan u malaynayaa waayo xamar iyo kismaayo shan boqol iyo waxoogay weeye nairobi iyo xuduuduna waa imisa ilaa lix boqol waa dhan dhantaan umalaynaya wax lix boqol ku dhaweey ama dhan marka waxaa soo haraya xuduudda iyo kismaayo waa kun iyo dhowr boqol bay isku tegaysaa umalayn laba kun kuna caracdaysan la soo gaaraya marka haddaba dadkii xalaj iyo mashaqo badan baa ku jirta oo taalla haddii ay bishii maalin kastaba meel laga arka waadanba soo gaarto in la yidhahdo qolo walba intii isu dhow waxay isla soontaay waxa darabka iyo xaaladdu ay keenaysay baa jirta waxaa saddexaadoo la diidi karin xaaladii taas ahaydee keenaysay hadda inayna jirin oo daafaha dunida wixii hadda ka dhaca daqiiqada laisku wada gaadhsiin karo sidii waagii hore idaacad looga sugi jiray ama jornaal telefishin baa wax walba soo dhaafay telefishinkiina telefon baa ka dheereeyey inta wariyaha xaruntiisu warka u gudbinayo xaruntiisiina soo daynayso telefon toosa hala u baruubi saas darteed nag qofka hadda meel safar ka yimaada waxba in la waraysta loogama baahan waayo intuu hawada kusoo jiray waxa u dheereeya diyaarad intuu hawada kusoo jiray isagu wixii dhacay mowa telefoonka laga dabiyey oo diyaarada laguma shido inagu laakiin intuu soo socday wixii dhacay baan telefoonka hadal kaga warqabnaaba maanaa dunidii hal tuulo camal bay noqotayo warka in la isgaarsiiya baahidii loo qabay waa la helay oo xaaladii fuqaha badan intii isu dhowdhowha israaraacda laisma isma gaarsiin kara xajar iyo mushaqaahay daqiiqadba la isku wada gaarsiinaya xaaladda sidaas ah bay fuqahadeenu isku khilaafeen ikhtilaafu lmaqaali mashaaficiyo mise inta kale inta kale waxay yidhaahdeen wax ikhtilaafu lmaaalic la yidhahdo bisha soon saameeya ma jiro meeshay muslimiinta laga arkay inta kale waa in lala soomo waxayna daliishadeen cumuumka nusuusta odhanaysa sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi aragtideeda ku sooma aragtideeda ku afuro muslimiinta lala hadlaayay nabiguna ma jirtay yihahdeen meeluu ku yihi kala sooma walidaalika shaaficiye iyo xanafiye iyo maalikiye iyo xanaabile iyo jamaahiirtii halkaasay wada mareen shaaficiye markay timid way isqabteen qayb shaaficiyada kamida ah jamhuurtaay raaceen waxay dhaheen ikhtilaafu lmaaalib naga daaye jamhuurta shaaficiyada ay u badan yihiin asaxu lqawleyni ahna ikhtilaafu lmaaalib baa jira wey oo labadii kale fog wada soomi maayaan waxay u daliishadeen qisadii ibni cabbaas imaam muslim uu wariyey nin kurayb la yidhaahdo ardadii ibni cabbaas ahaa baa shaam u safray oo mucaawiye uu joogay shaamta uu joogay mucaawiyana wadankan syria weliba magaalada dimashik bay ahayd xaggaa isagoo joogaa soomkii u bishay uu la soo soomay soom dhexdii buu soo safray ciraaq iyo basr ugu yimid ibnu cabaas oo jooga ibnu cabaas baa waraysta oo goorbaad bishii ramadaanka aragteen buu yihi markaasuu wuxuu yihi annagu waxaanu aragnay jimcadii waana soomeen mucaawiyana waa soomay dadku waa soomeen ibnu cabaas wuxuu yihi anagu sabtidii baan aragnay sabtidii baan soonnay oo soonka annagaanu wadan ilaa aanu ka afurno ilaa aan ka dhamaystirno sidaasuu nabiguna faray bu i sala allahu alayh ala wasalam halkaa ibnu cabaas aragtidii mucaawiya kuma tasha kuma xisaabtanin soonkiisiina kuma darsanin anagu aragtida iyada aan sabti aragnay baanu ku soomi on ku afuraynaa taayada un baanan raacaynaa ui sidaasuuna nabigu nafarayda yihaahdeen sidaasuu nafarayda ibn cabaas bay culimmadu isku qabteen shaaficiyadu waxay u daliishadeen inuuba ku cadeeyey xadiidka ikhtilaafu lmaaalico qolo walba gaara u soomaali qolana waxay yidhahdeen ibn cabaas wuxuu nabigu amray meelka riwaayo kaleu ku sheegay oo isagaa wuxuuba yihi suumuu liru'yatihi waaftiru buu nabigu na xadiidkaana axaadiitan kale saxaabadu weliyeen buu la macno yahay kaa ikhtilaafu lmaaalic ma ahe in sidaa loo fasiro waa ijtihaadkiisa riwaayada nabigu ka wariyey maaha halkaasaa la isku qabtay culimada jamaahiirta ee diiday ikhtilaafu lmaaalic hal mas'aloo kale cuskadeen oo waxay ikhtilaafu lmaaalic xad la raaca malaha oo inteebaa isku xadoo isla soomaya intaan isla soomaynin meel lagu kala hakiya malaha magaaladaa tagtaba magaalo kalaa u dhow tiiratu kalaa usii dhow tiiratu kalaa usii dhow de ku istaagnaa ma waxaan idhahdaa marka dambe magaaladana xagga hasa la soonto tan kale u dhow naxaa kale hala soonto labadii magaale laga kala arkay midba magaalo magaalo udhow usoo socdaan marka dambe fooda isdari lidalika fuqahadeena shaaficiyada waxaa laga dalbaday munaadaraadkii fuqahada inay ikhtilaafu lmaaalix sidaa loo kala saarayo loo xadaynayo ay meel saaraan wlbucdu kala fogaanshuhu bikhtilaafi maalici bisababi ikhtilaafi maalic meesha dhalashada bisha kala duwan lagu kala fogaado tusaale ahaan kalxijaazi walciraaqi wey sida ciraaq qofka jooga iyo qofka maka iyo madiino jooga ay u kala fog yihiin oo kala wey iyo wa misra u kala fog yihiin wa qiila waxaa la yihi bimasaafati lqasri inta salaad lagu gaabiyo wey qawlka imaam nawowi waa daciif buu leeyahay bisha bilaashadeeduna masaafat lqasri waxba kama khuseeya buu leeyahay wax calaaqiya xiriir oo ka dhexeeya ma laha saasuu nawowi kutubta qaarkood ku leyahy raxima llahu tacaala oo minhaajkiiya rawdaha ah arrinta sidaasi fuqahada mutaakhiriinta ahayd qaarkood wax cad oo la raaco masaafat lqasri ahayd way waayeen dekan xijaaji walciraaqi markaa tiraahdo ciraaq awalkeeda iyo xijaaj aakhirkeeda way isasaaran yihiin magaalo kasta saad u socota mid kalaa u dhow mid kalaa usii dhow mid kalaa usii dhow taas innaga hadda waxay sababtay ikhtilaafu lmadaalic hadda halagu dhaqo markii la yihi inay bishii noqotaan hilaalu siyaasi bil siyaasadaysan so laiskugu eedeyn jiri diintiga la siyaasadeeyey bishii oo siyaasadaysan oo jinsiyad iyo basaboor iyo fiisa u baahan waxaa lagu yidhi ikhtilaafu lmataalic laba dawlood ha laga dhigo bishii koonaha kenya migori laga arkay intii kabaandhaha lagu tegi karaa ha tagto markay xuduudda liboye iyo bandheera iyo joogtana de haddii fiisa ma haysatee waa inay soo noqotaa bishii xaggaa shishe soomaaliya laga arkay say usoo socota markay xuduudka joogtana kabaandha iyo fiisa ma haysatee ha noqoto ikhtilaafu maaalc inaga hadda waa aragtayo kenya ma laga arkay buu kuleeyahy kenya migori iyo mandera maxaa isaga dana bisha migori la yihaahdo iyo mandera maxayse tahay bisha mandera ay ku soomayso ina beledxa waa ku soomayni bishata ay namaangada kenya ku soomi ta tanzaniana ay ku soomin jid laami ana labada ay ka kala saaran yihiin halkaasa laami dukaamadaana waa dal dukaamadana waa dal kale waxaa la yihi safkan dukaamada ah mandheeraa buu la soobi safka kalena waddan kaluu la soobi iyagu laakiin islama soobi karaan oo dhinaca soka haddiiba laga arka mandheera ama berelxa waa laga arko isku soomi maayaane midba dhinacay jinsiyadeeda iyo fiisaheeda haysato bay raaci xuduudku may garab socon markuu toosa way la toosi markuu qalloocsan way la qalloocsan bad bariba bishu waa siyaasi waxaa ikhtilaafu maطaalici baa keenayo de dadkan si kale ku dabdiyaan bay garan waayeen oo waxaan idhahdaa kiya hakala sooto ba wilaaya waaxidaan idhahnaa hakala soonto soomaaliya kismaayo iyo xamar iyo baydhabi iyo beledweyne hakala soomaan miyaan dhahnaa ilan masaafat alqasri way isu wada jiraan maya dalku ha wada sooma yihaahdeen waxdada iyo isku duubnaanta waa loo baahan yahay sida dal loogu baahan yahay waa muslim oo dhan loogu baahan yahay muslimku inuu wada soomana way fiicanta ayib wyuqbalu waa la aqbalayaa fii ramadaana bisha ramadaan soo gelideeda binisbati ila sawmi sawmka marka la eego in la soomaya markay tahay cadlun waaxidun hal qof oo caadil ah la aqbalayaa dakarun oo rag ah xurun oo xor ah mukalafun oo qaangaar caaqil ah hal qof oo markhaati gala haddii uu bishii waan arkay yidhaahdo way ku filan tahay laba labadaba waa loo yihi midna waa daliilka midna waa wax kalo ay culimmada qaar ka fahmeen mid waa daliilkaoo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan ibnu cumar inuu yihi dadkaa bisha istutusay oo wataa wataa wataa baa la yidhi nabigaanu imid markaasaa waxaan ku yihi ui anigaa arkay wuu soomay dad kala soomayo waa hal nin waxa u sheegay nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa kaloo jirtay ibnu cabaas baa wuxuu yihi nabiga nin reer baadiyaa u yimid markaasuu bishii ramadaan waan arkay buu yihi nabigu waxau ku yihi shahaadateynka maqiraysaa wuxuu yihi haa markaasuu yihi bilaadow istaago dadka waxaad ogeysiisaa in la soomo hal qof labadaaba nabiga dadka ku soomiyey sal ly slam mid kalena waa laga gartay bay yidhaahdeeno in la afuro wax la cuno bay naftu ku baxsataaye hal la soomo hal la gaajoodo laguma degdego lidalika inaga dadkeena waxaan arkay qolo dadka markay hal la sooma la yidhaahdana qolyaha dambey la soomaan hal la afuro marka la yidhaahdana qolyaha ugu horreeya in la afuraan maalinna dadka inay ka hor dambeeyaan cuntada kuway la soomeenna maalin cuntada ka horeeyaan bay rabaan shahiyada dacaamka iyo shahwadeeda dadku way ku degdegaan laakiin halla sooma laguma degdego ninka soo taaganee soom baa arkay lehna uu og yahay isna soom lagu waajibi marka si dhayal iyo fudayda ku fududaan maaye waxaa sugaya gaajo iyo oog weeye arrintaasi tixgelinteeda inuusan ku degdegin baa badan walidaalika halkaa waxaad ka garatay qaybta dambe hadalkood walaa yuqbalu la aqbali maayo fii saa'iri shuhuuri bilaha intooda kale ilaa cadlaani laba qofoo caadil maha mahane ilaa laba qof ay ka arkaan mahani laba labadaba waa loo yiri ood ka garatay halkii hore mid midna waa daliil midna waa tacliilka tacliilku waataan soo sheegnay oo hala afuro waa loo fakfakadaa marka laba qof inay isxoogeeyaan bay ku fiican tahay midna waa daliilka oo nabig ala salaam wuxuu yihi sumuu liru'yati wafsiru liruyati fain shahida shaahidaani muslimaani laba qof oo muslima ah hadday ka marakacaan sooma afurana soomkii afurkiiba laba markhaati buu ku xihay soomkii waxaan helnay daliil halkana hala la leh afurkiina hal hala la aqbala ma hayno asalkii labadahabaa ku baaqinahay wey walow caafa rajulun qof hadduu ku aqoonsada bilxisaabi wanujuumi xisaab iyo xidigin anna hada min ramadaana beri ramadaan inay tahay lam yajib sawmu sawm ma waajibo laakiin yajuuzu lilxaasibi wlmunajimi waxaa u banaan faqad oo keliya bay u banaanta wuxuu yihi bisha asalku waa aragti iyo shacbaan oo dhammaata xisaab iyo xidigin midna in lagu soomo waajib ma aha ariiqi ihbaat hilaalna ma aha waana qowl jamaahiiri ahli cilmi qaar culimadana waxay soo guuriyeen ijmaacu salaf inuu yahay oo xisaab la ictimaadaayey min albidaci ay tahay waa mabxad dheer laysa hunaa mawdici uusan ahayn ayib waxaa soo hartay qofkii xaasibka iyo munajimka ahaa iyagu way soomi karaan kusa waajibi maayo waayo soomku wuxuu ku waajibaa wax sharci oo haabit ah tanna wax sharcan sugan ma aha waxaana laga wariyey warkan ibnu suraj weeye min fuqahaai shaaficiyatiah baa arrintaa qaba laakiin asaxiixu fi lmadhabi xataa xaasibka iyo munajimku uma banaana inay ku soomaan xisaab iyo tajiim uma banaana hada asaxu fi lmadhabi laakiin waxaan hadalka qowlka oranaya wejka oranaya isagii way u banaan tahay ama waa ku waajibba mararka qaarkood waa qowlka ibnu surayjin raximah llahu tacaala oo min fuqahaai shaaficiyati asxaabuwujuuha ka mida tacliilkooda qolada ay tacliiliyaan baa wuxuu yahay waxaa jira wax jinsiga bisha la xidhiidha oo aan dadkana ku waajibinin isna qofka ku waajibinaya waxay idhahdeen law ra'a shaksu lhilaala adigaa bishii arkay shahaadadaadiina waa la radiyey ama wax ku tacdiiliyaaba la waayay oo min qismi lmajaahiil baad noqotay ama shahaadadaadii waxaa loo radiyey litaqsiiqi faasiq baa tahay baa lagu yihi laa tuqbalu shahaadata adna waad hubtaa inaad aragtay waxay dhaheen saama waktafa wuu soomi wuuna isqarin dadka banaanka isu soo dhigi maayo waxay kadib yihahdeen hal yajibu alayhi wuu soomi la garay wujuban qawlaani qola waxay dhahen jawaazan liannahu nabi wuxuu yihi soomay soomkiina yawma tasuumuuna dadka uula soomayo waxaan ku waajibin sidaa gaar ugu waajibi maayo shahaadadiisii haddii la radiyena lam yahbut ilhilaalu wey waidaa lam yahbut ilhilaalu lam yajib alayhi shay rubamaa yakunu tawahama isboodsiyaa laga yaabaa qolana waxay waa laakin isaga maxaa furan waxay dhaheen way u banaan tahay inuu soomo waayo daliilkiisu daliil naaqis a ah wey qawlkaasay xaasibka iyo munajimka lagu saleeyeyo kii naaqiska ahaa maadaama loo baneeyey inuu ku soomo xaasibka iyo munajimkuna qiyaastoodu waa naaqis can ictibaarkii sharciga ahaa fa yujuuzu lahu kaa raaci ah, halkaa raaci isagana wain ishtabahat ashuhuuru birihi hadday iskaga dhex darmadaan calaa asiirin qof la qafaashay oo maxbuusa iyo wanaxwihi qof lamida indhoolkiibaa lamida qof jirado jiro wakti dheeraysi baa kamida qofka muqcadka ee naafada ee fadhiidka ah kamida qof si isaga wareeray baa kamida sabab kastaba ha keentee haddii qofkii uu kala garan waayey bilihii ijtihaadda wuu ku ijtihaadayaayo waa dadaalayaa wujuuban waajib buuna ijtihaadkaa bishii tay ku aadan tahay xilligii inuu indhaindheeyo ku dadaala bal inuu garto wasaama waa soomaya markaas ayib waa soomay soonkaa ma ka asaxayaa laba mid buu noqon fain istamara ishkaal ishkaalkii iyo kala garasho la-aantii haddayba sidii ku tagto dibba u ka kala garan waayo aw waafaqa ramadaana ama bishii ramadaan buuba waafaqayba aw maa bacda ama iyadii ma waafaqine bishii ka dambeysay buu bilo ka dambeeyu waafaqay saxa soonkiis waa saxaya ishkaalkii hadduu jirana de wax lagu guriya lama hayo ko soom hadduu waafaqayna dee waa sidii la rabay hadday gadaashii noqotana qada qadaun buu noqon markuu ugu yaryahay saddexda xaalada saxa wain waafaqa maa qablahu soonka ka hor bay noqotay waana la ogaaday markii aada soonkii dhamaysay xog baad heshayo bishii baynaan la gaarin baad ogaatay lam yasix ma ansaxayo oo anigu waan dadaalay qaacidadii fiqigeedu waxay ahayd laa cibrata bilkhaطa'i اbayini khaطaw wax kasoo qaad male qalad ay caddaatay qalad inuu ahaa soon kadib la soomay qadaan ku tasxiixin karnaa laakiin soon laga hormaray maxaad ku tasxiixin kartaa waxba salaad gadaasheed waktigii kadib la tukaday qadaa lagu tasxiixiyaa laakiin salaad waktigeedii ka hor la tukadayna de wax lagu tasxiixiya ma laha walidaalika cibaadada qabla waktihaa ma afsaxdo laba waxaa dheer adiga mutamakin baa tahay weliyo yumkinuka alistidraaku inaad dib ka samaysaa kuu furanba waayo weli lama gaarin sow waad soomi hataa dib haddaad ka ogaata inaad ka hor dhacday baqiya calayka alqada inaad qadayso wa sawmi anniyatu wاlimsaaku can ilmuftiraati halkaasaan caawa ku geelaynaa insha allah habeenka halkaasaan ka bilaabaynaa wallahu alam sal ala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilah anta astaqfiruka waatubu ilayk